بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى آيات هنكب الله بينا بقول طبان يصدح إلى آيات بقول لباتن يلح وسورة البقرة في يهودية وحي لهذين لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الله عليه تلك أمانية وما لأول تاسي دليل كان الويل marka waxaa loo sheegay balaa manasar idinku geli maysaan oo magac ku geli maysaan qof kasta oo muslima oo qasadkiisa alle u dhiiba kaasaa ahlu ah wa qaalat yahuudi waxay yidhaahdeen laysat inasaara nasaare ma aha calaa shayin shay oo min addiini ah shay qiimo lahoo nasaare ay ku sugan yihiin ma jiro wa qaalat nasaarana waxay tidhi laysat ilyahuudu yahuudi ma aha calaa shayin min addiini shay diin ahoo ay ku sugan yihiin ma jiro wahum yatluuna alkitaaba labada qoloba kitaabkii bay aqrin macnaha iyagoo kitaabkii og inay sidaa isu eedeeyaan may qolo waliba waxay tahay qolo injiil bay aqrin qolona towreed bay aqrin haddana waxay leeyihiin midna diin ma haysato qoladan soo kuwa injiil haysta ma aha inkastoo taxriifiyeen kuwana soo kuwa towreed haysta ma aha ma kuwaasaan diin ahayn diintay aaminsanaayeen xaggay tagtay qoloba qolada kale wadalika naxnu inaguna waa sidaas oo kale o firqadaynu kala sheegana qoladaas waa sidaa qoladaas waa sida waa sidan oo kale o kama duwan qoladaasi waxaasay aaminsan yihiin qoladaasi waa waxaa waa yahuud iyo nasaar baa la noqon haddii sidaa loo galo oo firqooyin la kala noqdo qaalat ilyahuudi yahuudi waxay tidhi laysat inasaara nasaare waxba ma aha nasaare maaha calaa shay shay oo qiimo leh oo diin ah qaalat inasaarana waxay yidhaahdeen laysat ilyahuudu yahuudi maaha calaa shayin min addiini wahum kulligoodba yatluuna kitaaba kitaabkiina waa aqriyayaan saana way isu eedaynayaan kadaalika sidaas ay qoladaasi is yidhaahdeen oo midba midda kale ay u eedaysay iyo qaala aladiina ku yidhaah laa yaclamuuna aan ogeyn mila qowlihim hadalkoodaoo kale fallaahu allah yaxkumu kala xukumi baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa fii maa shay buu ku kala xukumi dhexdii kawnahan yakhtalifuuna fiihi way isku khilaafay waladiina laa yaclamuuna mila qawlihim waxa weeye caan baa laga dhigi karaa gaal oo dhan baa sidaa gaal oo dhan baa gaalka kale sidaa u eedeeya oo kuwan keliya ma aha laa yaclamuuna mila qawlihimna mushrikuulcarabna way soo gelayaan mushrikuulcarabo nabiyullaahi maxamed iyo saxaabaday ku yidhaheen waxba ma aha kuwa hadalkooday raaceen marka meel kasta oo firqado goonihii ka jiraan saanbay midba midba midda kale u ceebayn allah wuxuu leeyay kadalika sida kuwaas yidhaaha yahuudiya nasaara iyo qaala aladiina ku yidhaahdeen laa yaclamuuna aan ogeyn midla qowlihim qowlkooda kale un qowlkooda kale yidheenoo mushrikulcarabi waxay yidhaahdeen nabiyullaahi maxamed iyo saxaabadiisu waxba ma aha ummadihii horena saaun bay isu eedayn jireen faallaahu allah baa yaxkumu kala xukumi baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa fii maa shay dhexdii buu ku kala xukumi kaanu ahayeen yakhtalifuuna kuwa isku khilaafsan marka adduunka weligiinba isku khilaafsanaada maxkamaddu baa laidin keeni wey marka khilaafka noocaasi qiimad ma leho adu ruuxii unbuu nebi iyo dadkii khilaafkaa keenay ilaahay subxaanahu watacaala maxkamaduu keeni kuwa markaasaa kuwii quman iyo kuwaan qumanayn yaa la kala xukumaya waman adlamu yaa ka dulmi badan axadna kama dulmi badna ee miman dad manaca diiday masaajid allaahi alla masaajidadiisa an yudkara in lagu xuso fiiha masaajidada ismuhu ismigiisa lagu xuso wasacaa ku dadaalay oo u socday fii kharaabihaa masaajidada burburkeeda oo kharaabka masaajidada waxaa ka mid in lagu tukan waayo cilmi lagu baran waayo ulaaika kuwaasan maa kaana lahum uma sugna kuwa sidaa yeelay masjidka kharaabinaya an yadkhuluuhaa inay galaan ilaa khaa'ifiina iyagoo inay galaan suuragal ma hadiiba ay galaan iyagoo cabsan ha soo galaan lahum waxaa usugnaaday fi dunya addunya khizyun dulli walahum waxaa usugnaaday fi laakhiratna cadaabun cadiima dadka masaajidka alleh u diiday in lagu tukado u diiday in lagu wardiyo u diiday cilmiga in lagu baahiyo u diiday wacdi in dadka loo sheego aan cidda ka dulmi badan xaggay ka iman oo ku dadaalaya inay kharaabaan kharaabka waxaa ka mid a isagoo masaajidada loo diido inta taariikhda islaamka la ogyahay shiicadu intay soo baxday meel kasta oo shiica ku xoog badan tahay axaadiista in la xadiiseeyo culimmada xadiidka way u diidi jireen inta taariikhda la ogyahay markii horeysay bilaawdeen ninkii ahaa cabdullaahi binu sabi ee yahuudka ahaa yemaniga ahaa ee sayd cali ku yidhi beenta ku been abuurtay ee sayd cali baa yaa diinta yaa lahaa risaalada yidhi halkaa laga soo bilaabo meel kasta oo shiica ku xoog badan tahay axaadiidta rasuulka iyo tafsiirka way ka horjeedeen way ka joojinayaan waxaan iyaga firadooda ahayn ciraaq markii tataarka ku soo duulay alwasiir yacquub nin la yidhaha alyacquubi oo shiicaya khaliifka dee ninkaa wasiir ka dhigtay baaba gardaraaye intuu tataarkii u tegay buu la soo heshiiyey wuxuu yidhi naqabsada anigaana siyaasad kuu samayn wixii dadkii madaxda ah iyo muslimiinta iyo culimadii buu yidhi qoladan kaale u tago oo la soo heshiiya markay meeshii tageen gamtaa loo joogsaday dajla waadi dajla kutubtii islaamka ee ay tataarku ku dhex tuureen khad buu noqday khad isla markaana dadkii faraha badnaa la laayay dhiig buu noqday haddana shiica waxaasoo dhan ka dambaysa marka shiica waa lagu yaqaanaa masaajidada inay dadka ka manciyaan iyo cilmiga wax hadda inoogu horeysa maaha masaajidka kharaabkiisa masaajidka dumintiisa markii laga hadlayo ma la dubin karaa ha waxaa la dumin hadii masaajidku meel cidlaa ku yaalo oo degmadii la deganeed ay ka guurto si uuna u ihanoobin waa laga dumin meeshii haddii xaafad magaalo aan ku tukanayna uu ku dhiyaallo waa laga dumin meel kalaa lagu dhisi haddii dan guud ay soo gasho oo meel aan ku habboonayn uu ku yaalo waa laga dumin eh, haddii qabri ku dhisan yahay haddii qabrigu soo horreeyey masaajidkaa la dumin haddii masaajidku horreeyeyna qabrigaa meesha laga soo saari duminta masaajidkuna waa sidaa wax dhiba male hadda bilmatel magaalooyinka marka la weyneynayo masaajiddaa waxaa ku dhacaya cabirkii baa ku dhici dad baa waxay leeyihiin masaajid baa la dumin karaa masaajidkan meeshan mar hadduuna ku habbooneen kumaankun guri oo dadku masaariif ka helayin baa la dumiyey oo ka daran meeshuna waaba meel ilaahayo cidu waxu noqon maysa meel kalaba laga dhisi karaa marka guryaha la dumin baa ka daran masaajidka la duminayo mar hadduuna iski waman xadkeebaa adlamu ulm ka dulmi badan minman dad manaca diiday manciyey masaajidallahi alla masaajidadiisa an yudkara in lagu xuso fiihaa masaajidada ismuhu magaciisa in lagu xuso oo lagu daacaysto wasacaa ku dadaalay u socday fii kharaabihaa burburkeeda iyo baaba-inteeda ulaaika kuwa noocaasa maa kaana uma sugna lahum iyaga an yadkhuluuhaa inay galaan ilaa khaa'ifiina iyagoo cabsan mooyin kuwa masaajidada inay dumiyaanraba haddii fursad loo helo oo laga xoog yahay waa inayna iyagoo cabsan mooy ma soo geli karaan gebi ahaan hadday gaala looma ogola haddii inay soo galaan ay noqoto dani ka soo gashana iyagoo cabsan oo laga adag yahay waa inay soo galaan lahum waxaa usugnaaday fi dunya adduunyada dhexdeeda khizyun dulli walahum waxaa usugnaaday fi laakhirati aakhiro cadaabun cadaab cadiimun oo weyn baa usugnaaday walilaahi almashriqu walilaahi alla waxaa u sugnaaday almashriqu dhinaca bariga ah iyo walmaqribu dhinaca galbeedka ah iyo inta udhaxaysaba allah iska leh fa inamaa tuwallu meel kastood u jeedsataan oo salaada ula jeedsataan fasama halkaasi wajhullaahi ilaahay wejigiisii weeye oo meel uu alla raalli ka yaho idinku amre weeye in allaha la waasicun ka og ka waasica weeye cilmigiisu ayaddu waxay tilmaamaysay nabiyullaahi moxamed markii uu baytulmaqdes ku tukan jiray lix iyo toban bilood toddobiyo toban bilood yay ka soo jeedsadeen oo kacbada loo soo jeedsaday yahuud baa tihi maa wallahum can qiblatihim maxaa meeshii qibladoodii talow ka jeediyey saxaabada qaarkeedna wayl bahaanu dadkii intii qibladaa lagu tukanayay dhintay talow siday noqon baa la siday noqon bay yidhaaheen meel kastoo alle amarkiisa ugu jeedsataan waa waa wejigii ilaahay wejigii ilaahay wey waa meel uu alla raalli ka yahay wey wejigii ilaahay ilaahay weji buu sheegtay awili mayno diidina mayno marka waxa weye markaad baytulmaqdes qaabilayseen allah idinku amray waa meel alla raalli ka yahay kacbada markaad qaabilayseenna allah baa raalli ka ah aayaddu halkaasay tilmaamaysaa waxaa kaloo culimmada qaarkeed yidhaahdeen waxaa kaloo aayadda haddii qibladii laga jahawareero oo qibladii la garan waayo bidmatal nabigoo lala joogaaba habeen la garan waayo qibladii dhinacay jirtay daruur iyo wax qariyeyba yaa la garan waayo meel alle meesha aad u tukato salaaddii way ka asixi ila adigu waa dadaashe eh, adugu waxma aadan baynin waay welilaahi alla waxaa u sugnaaday almashriqu bariga iyo walmaqribu galbeedka haddii mas haddii laga dhigo daraf makaanu makaanu waa beriga iyo makaanu dhaca laakiin masir in laga dhigaa fiican welilaahi alla waxaa u sugnaaday almashriqu bariga iyo walmaqribu galbeedka inta udhexaysana isagaale laakiin waa meesha la isku hayo taasi fa inamaa tuwallu meel kasta aad u jeedsataan fasama halkaasi wajhullaahi ilaahay wejigiisii weeyaan uu raalli ka yahay ilaahay baad qaabasheen raalli buu ka yahay in allaha la waasicun fadluhu fadligiisu ku waasac yahay wey sharcigiisu waasac yahay wey nicmadiisu waasac yahay wey caliimun oo wax walba og markaa aayadda markii sidaa la yidhaahdo meel kasta oo alle dartii aad u waafaqdo alla ku amro waxa weeye ilaahay baa raalli ka away wa qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada allaahu alla wuxuu yeeshay waladan ilmuu yeeshay bay dheheen ilmo subxaana alla waa ka hufan yahay sidaa bal lahu waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samooyinka oo dhan waxa ku sugan waalardi ardooyinka oo dhan waxa ku sugan kullun dhammaan qaanituuna lahu isagay adeecayaan lahu qaanituun muxuuba ilmo gaara ku fali samadii ardadaba isagaa lehe ilmo gaar muxuu ku fali maxaa keenay xigmadda keenaysaa maxay tahay inuu alla ilmo gaara yeesho xigmadda keenaysaa maxay tahay ma jirta waay waxa weeye waa mushrikulcarab mushrikiintaa sida ah ilaahay ilmuu leeyahay mushrikiintaa laga haya hadda yahuuddoo kale iyagu xaqa way og yihiin khuraafiin ma ah laakiin waa xaqdiidayaal wey nasaaradu waa jaahiliino ilaahay caruur buu leeyahay ciise idhi waa ibnullah wax maashayax la yidhaahdo oo almukhalisu muntadir yaa jira oo marba nin baa soo bixi oo dheh anaa maashayaxya ninkii la sugayayo ibnullaahi baan ahay ilaa hadda wuu soo baxaya allah wuxuu leeyahay waqaaluu waxay dhaheen ittakhada allah allah wuxuu samaystay waladan ilmo subxaana alla waa ka hufan yahay inuu ilmo samaysto muxuuba ilmaha ku fali bel lahu waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku suganay waalardi kullun lahu qaanituun kulligood way hogaansamayaan way adeecayaan in kaana lahu waladun fa ana awalu lcaabidiin nabiga dheelay hadduu ilmo leeyahay ka uur caabudi laha waa aniga wada hadduu ilaahay ilmo leeyahay in la caabudo hadduu alla faro wey marka waa mustaxiil wey allah badiicu samaawaat huwa waa khabarun limubtadayn maxduufin baan idhaa markaan icraabayn badiicu samaawaati samada kii abuuray weeye oon wax miaal uga horeysa culimadeeni hore waay dhihi jirtay dhambalay dhambalka waxaa la yidhaha wax cusub oo la keenay bay dhambalidaaha waa luqata coonfur walardi ardada kii sameeyey weeye miaal la-aan waidaa qadaa markuu alla xukumo oo uu doono amran amar fa inamaa yaquulu wuxuu ku dhihi lahu amarkii kun ahaw fa sayakuun wuuba ahaanba waa amru tagween marka lafdiga kun ah inagaa dee laynagaga dhaadhicine oo sidii ilaahay wax u abuuro degdegeedaa linaga daadhicine kaafiya nuun waxba uma baahna inagaa lilaleeyahay intaas qadarkeeda wey kun ahaw bes wuu ahaaday ma sheegi waabuu ahaaday ilaah subxaana wataala waa amar kastoo alla xukumayo wey wax kastoo alla xukumayo badiicu samaawaati samada kii dhambalay wey yani kii iyadoo cusub abuuro misaal kale ka horeynin iyo walarda ardada waidaa qadaa amran amar markuu xukumo oo uu doono inuu fuliyo fainamaa yaquulu wuxuu udhihi lahu amarkii kun ahu fayakunu waabu iska ahaan waqaala ladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba ogeyn laa yukalimuna allah <clears throat> alla muu nala hadlo aw tatiinaa maad noola timaadid aw tatiinaa may noo timaada aayatun aadeedu may noo timaada kadalika sidaasay qaala ladiina ku yidha min qablihim kuwa ka horreeyey mila qowlihim qowlkoodan oo kale un tashaabahan way isu ekaatay quluubuhum qalbiyaalkoodu way isu ekaatay mushrikuulcarab baa yidhi hadduu nebi yahay muu ilaahay nala hadlo waa kay leeyihiin maana lagu soo dejiyo kitaab aanu aqrin kitaaban naqra'uhu maana lagu soo dejiyo iyay yidhaahdeen ama calaamo iyo mucjizadii maynoo timaado markaasaa la yahuud baa uga horreyso sidaa tidhi baa ka horreysay iyaguna nabiyullahi muuse ku yidhaahdeen war waxna tusba waa isku hadal qalbigooda waa isku mid ila dalaalku atawaasaw bihi bal hum qawmun taaqoon dalaalka qofka dalaalka ku jiraay isku sibay u hadlaan iyagoon is ogeyn marka duqyaan kaa kulmiya qofku hadduu duqyaan yahay wuxuu ku hadlaba waa wax xun wa qaala aladiina kuwii waxay dhaheen laa yaclamuuna waxbaba aan ogeyn oo mushrikiinta ahaa luulaa yukallimuuna allah alla muunala hadloo yidhaahda maxamed waa nabi aw taatiina aayatun ama mucjizo bay noo timaado allah wuxuu leeyahy kadaalika sidaas iyo qaala aladiina ku yidhah min qablihim ka horreeyey mitl qowlhim qowlkoodan oo kale nabiyullaahi muusey sidaa ku yidhahdeen tashaabahad way isu ekaatay isku fikrad bay noqotay quluubuhum qalbiyaalkoodu allah wuxuu leeyahay qad bayannaa waan caddaynay alaayaati aayadihii liqowmi qowm yuuqinuuna yaqiiniya kuwanu haddayna waxba garanaynin aayad alla waan keenu yidhi looma baahna aayad buu yidhi waan keenay waana caddeeyey qofka yaqiinta ah qofkaasina wuu garan buu yidhi aayaddu waxay tahay qur-aanka kariimka ah dadka xaqdoonkiihi way fahamsan yihiin buu yidhi hadda dad fara badan oo fara badan yaa reer yurub aada u muslima qaar badan oo qur-aanka intay arkaan markii loo macneeyo horey ka muslimi baa jira qaar baa dhegaysanoo ka muslimaya milbetel nin qaysa ah, oo yaa gabadhi u timid markaasay dembi dhaaf bay weydiisay xalay waxbaysay dembi dhaaf bay weydiisay intuu kursigii kursul qufraan ku fadhiisiiyey yuu dembi dhaafay ninkii wuxuu fekeray talo adiyaa kuu dembi dhaafay ile waa kanoo dembiilaa tahay qayskii ka sarreeyey buu u tegey waraniyaa ii dembi dhaafi buu i qayska weyn baa kuu dembi dhaafay oo isagana yaa u dembi dhaafay war waxaa laisma weydiiyin halkii buu ninkii ku musay marka xaqiiqada dadku markuu arko waa yaqiin wey xaqiiqada markuu dadku arko allah wuxuu leeyahay qad bayanaa waan cadaynay alaayaati aayadihii baan cadaynay liqowmin qowm baanu cadaynay yuuqinuun wax yaqiininayo oo xaqdoona laakiin idinku dee haddaad shaki qabtaan shakigiinaa ku jira inaa arsalnaaka nabiyullaahi maxamedo waan ku diray bilxaqi baan kula diray xaq bashiiran xaalo aad bishaareeyo tahay qofka ku raaca wanadiiran xaalo aad digniin tahay aada digto qofka yani dhibaatada geysta walaa tus'alu laguma weydiiyo cana saabiljaiimi laguma weydiiyo in badan ba waay nabigu wuxuu ka fikiray war dadkan inay muslimaan soo suuragal maha iyagu mucjizo keen bay dhaheen waxaanay keeneen markaa nabigu nafta wuxuu yar jeclaaday bal in mucjizo la keeno in mucjizo la keeno marka waxaa la yidhaha adugu inaad mucjizo keento waba xilkaama saara adigu digniin iyo bishaareeyaa tahay xilkaama saar ina mucjizo keento dadka ahlu naarkaana cidi ku weydiin mayso lagu qabsan maayo marka waxba in mucjizo la keeno muslimaan waxba faraha ka qaad ilaahaybay allah bay u taallahay inaa arsalnaaka waanu ku diray nabigaa lagu qancinayaayo markuu jeclaaday inay mucjizo timaado si ay u rumeeyaan yaa la yidhi adigu mucjizo wadayfadaadaba maaha shaqadaadaba ma aha shaqadaadu bashiiran wa nadiira kuwaasi ahlu naarkaana waxba xilkaama saaraa nabiga lagu yidhi inaa arsalnaaka waan ku diray bilxaqi xaq baan kula diray qur-aanka kariimka ah bashiiran adigoo bishaareeye ah liman itabacaka wanadiiran adigoo digniin bixiye ah liman khaalafaka walaa tusalu lagu weydiin maayo can asxaabi ljaxiimi jaxiimada dadkeeda lagu weydiin maayo walan tardaa raalli kaa noqon mayso canka xagga alyahuudu yahuudi raalli kaa noqon mayso walan nasaara nasaarana raalli kaa noqon mayso xataa tatabaca ilaad raacdo milatahum diintooda raacdo qul waxaa tidhaha ina huda allah ilaahay hanuunkiisu huwalhudaa keligii baa hanuuna meesha ayaddu waxay tilmaamaysaa nabiyullaahi maxamed yaa waxyaabo badan buu jeclaa inuu yahuud ku raalligeliyo oo ku qaniyo waxday aan dembi ahaynoo fiicanoo wanaagsan inuu ku raalligeliyo yuu jeclaaday markaasaa la yidhi wax kasta haddaad samayso ilaa aada fikradooda raacdo ka yeeli mahayaan waxba isku daalin baa nabigu wuxuu jecel yahay inuu wax u sheego oo waaniyo oo isku dhabarjabiyo markaasaa la yidhi waxba ha isku daalin ilaa wax kasta haddaad samayso oo fiican ku raaci ku yeeli mahayaan ilaa aad diintooda raacdaba hadda gaalada hadda joogta dad fara badan oo islaam sheeganaya oy sirtooda u muujin baa jira gaalku ilaa uu ogaado ninkanu inuuna khilaafsanayn ilaa uu ogaado qofkani wuxuu amray inuu yeelayo ilaa uu ogaado qaalaan waxa diinta ku tacalluqa sirtooda u aamini mahayaan ma yeelayaan gaalada mucaamalada xagga ganacsiga iyo beerashada iyo xagga dhinaca waa laga mucaamaloon karaa laakiin xagga diinta gaal haddaad inaad la mucaamalooto doonto ilaa uu ku ogaado fikradaadu inay daciif tahay ku aamini mahayo gaalkaasi waa hadda hadha hadda bilmatel etoobiya waxaa ka dhacday dad culimo ahoo culimo sheeganaya oo diinaha madax kaa ah, diinaha baleeg diinaha hadda diinta ma aha diinuhu madax ka yahay soo kaasi raalli kama aha raalli buu ka yahay kootaliga iyo borostantiga iyo fatikaanka iyo shiicada iyo islaamka iyo diinihii o dhan baa isugu mida isaga haye muxuu yahay kaasi walan tardaa raalli ka noqon maysa canka adiga xaggaaga alyahuudu yahuud wala nasaara xataa tatabica ilaad raacdo millatom diintooda ood iyaga la fikrad noqoto marka waxba isku daalina baan layn qul waxaa tidhaha ina huda allah alla hanuunkiisa dhabti huwa lhudaa keligii baa hanuuna walayn itabacta haddaad raacdaan nabiga lagu yidhi ahwaahum siday jecel yihiin bacda aladii kii dabi jaaaka kuu yimid oo min alcilmi ah maa laka kuuma sugnaanin min allaahi alla xaggiisa min weliyin kaalmeeyo walaa nasiirin gargaare nabigaas sidaa lagu yidhi marka nabigu ma raacaye inagaa laydin soo gaadhsiinaya fikradda xataa nabigu hadduu saasi suuragal tahay ma ahe suuragale looma turayo wey xataa bal hadduu raacaba looma turayo wey marka inagaa laydin sheegay nabigu marnaba ma raacayo ilan diintoo dhanne nabiga inoo soo maray in laga soo ma hadda nabigu marnaba ma raacayo laqad kitad karkanu ilayhim shayan qaliila mar niman ay la hadleen yuu xogay inuu hadal wanaagsan oo yar dabacsan kula hadluu doonay markaase in yar inaad u leexataaba laga yaaba hadda xagga diinta maaha wuxuu leexanayahay inuu la yar bal wax u sheeg sheego yuu doonay allah wuxuu yidhi walain itabcata haddaad raacda ahwaahum jacaylkooda say rabaan bacd aladii kii kadib jaaaka kuu yimid oo min alcilmi ah maallaka kuuma sugnaanin min allaahi alla xaggiis min weliyin kaalmeeyo walaa nasiirin gargaare ma qofku hadduuna waxba garanayn oon cilmigu u imanin dee khalad badan buu geli karaa marka nabiyullaahi maxamed inagu inoo sheegaya ee isagu taas ka suuroobi mayso aladiina kuwa aataynaahum aan siignay siinay alkitaaba kitaab yatluunahu way aqriye xaqa tilaawatihi kuwaasoo yatluunahu akriya xaqa tilaawatihi akrintiisa midda ugu mudan oo fahmay akrintooda waxa wey way fahmeen ku camal faleen ulaaika kuwaasi yuminuuna bihi way rumaynayaan waman yakfur qofkii ka gaalooba bihi bilkitaabi fa ulaaika kuwaasi hum lkhaasiruuna kuwa khasaare wey meeshan waxaa suuragal ahlukitaabkii baa la ishaaraya dadka ahlukitaabka ah oo kitaabkoodii tawreedii injiilaha si dhaba ah u fahmay si ah u fahmay xaqa tilaawateeda macnaheedu waxaa weeye inay lafdiga ka aqriyaan maaha siduu ahaabay u fahmeen kuwaasi qur-aanka way rumaynayaan markay kutubtoodii si fiican u fahamsan yihiin waayo sifadii nabigaa ku wada jirta iyo xaqiibaa ku wada jiro oy tilmaamayeen marka kuwaa ahlu kitaabkii hadday si dhaba ah kitaabkooda u fahmaan qur-aanka way rumayn waa waltaas cabdullahi binu salaam oo kale markii nabigu alayh salaatu wasalaam madiine yimid ila yahuuddu madiinay deganeed ilaa madiine ilaa khaybar oo dhowr boqoloo kilomitr u jirtay deganaayeen cabdullaahi binu salaam oo caalim ahaa yaa u yimid isagoo nina la hadli buu nabiga dhabarka ka maray oo calaamatu nabwadi buu eegay nabiga indhihiisuu eegay wuu gartay nabigii la tilmaamayay inuu yahay yaa rasuul allah waan muslimay horta muslim baanahay buu yidhi laakiin yahuudi waa xusaade intayna ogaanin islaamnimadayda bal waxaan ahay weydii buui markay yahuuddi yimaadeen ba yidhi maa cindakum cabdullaahi binu salaam agtiina muxuu ka yahay sayidinaa wa bnu sayidinaa bay dhhi wuu muslimay buu yidhi waa khabiis bay dhhi nin xuweeye <laughs> marka macnaha waxaan ka wadnaa islaamka dadka kutubtii hore aada u yaqiinay way rumaynayaan aladiina kuwa aataynaahum kitaaba kitaabka aan siinay yatluunahu xaalo ay aqriyayaan xaqa tilaawati aqrintiisa midda ugu mudan oy fahmayaan oo ku dhaqmaan ulaaika kusa yuminuuna way rumayn bih biqur'aani way rumayn waman yakfur qofkii ka gaalooba bih biqur'aani fa ulaaia kuwaas hum lkhaasiruuna kuwa khasaaray weeye akhriyo adduunba khasaaray naftoodiibay ku khasaareen yaa bani israaiila reer bani israaiilow udkuruu xusuusta oo bal ku baraaruga nicmatii nicmadayda allatii nicmadii ancamtu calaykum aan idiin nicmeeyey wa anii aniguna fadaltukum aan idinka sharifay idinka fadilay cala alcaalamiina khalqigoo dhan waa caalamiintii waktigooda ahaa ambiyo badan bay lahaayeen kulligood muluug bay ahayen oo taajiriin bay ahaayeen haddana maca dembigooda dartii baa tiihi ugu dhacay oo waxyaaba badani yo ugu dhacay markaa dadkii idinla waktiga ahaa waad ka fadalantihiin baa layidhi yaa bani israa'iil udkuruu xusuusta fahma ku baraaruga nicmatii nicmadeyda allatii nicmadii ancamtu calaykum aan idiin nicmeeyey waani aniguna fadaltukum waan idin fadilay waan idin sharfiyey ala caalamiina khalqigii idinla waktiga ahaa wataquu ka baqa yahuuday yowman maalin laa tajzii ayna ka anfacaynin nafsu naf can nafsin shayan waxba ka anfacaynin oyna waxba u taraynin yowma yafiru lmaru min akhiihi way walaa yuqbalu aan laga aqbalay mina nafta cadlu furasho naftaa madax furasho aan laga aqbalaynin walaa tanfacuhaa ayna anfacaynin shafaacatu shafaaco haddii cid kale u ergeyso aan laga yeelaynin walahum yunsaruuna aan loona gargaarayn shafaacadu ruuxa loo shafaaco qaadayo waa inuu alla raalli ka yahay ka u shafaaco qaadayna waa inuu alla idno markaa ha ku dadaal sidii alla raalli kaaga noqon lahaa allah cibaadadiisana cid kale hawsii mari keligii alla caabudo si toose u caabud cid kale hawsii mari way xagga cilmiga iyo barashada iyo jacaylka iyo maxabada muminiinta lamid noqo laakiin markaad alla caabudayso cid idin dhexaysa ayaana jiri waay wataquu ka baqa yowman maalin laa tajii ayna ka anfacaynin nafsu nafsi can nafsi nafta kale shay-an walaa yuqbalu aan laga aqbalaynin minha nafta cadlun madax furasho walaa tanfacuha ayna anfacaynin shafaacatun shafaaco walaa hum yunsaruuna aan loo gargaarayn id ibtalaa ibraahima rabbuhu bikalimaat wadkur xus baa layidhi nabiyullaahi maxamed oo uu sheeg dadka id wakti ibtalaa ibraahiima ibraahiim uu imtixaanay ibtileeyey rabbuhu rabbigii bikelimaatin kelimooyin uu ku ibtileeyey faatamahuna wuu kaamil yeelay siday ahaayeen buu uga soo wada baxay waibraahiima aladii wafaa wuu kaamil yeelay qaala wuxuu yidhi alla markuu kelimaadkii ka soo baxay inii anigu jaaciluka waxaan kaa dhigay linaasi dadka imaaman hogaamiyaan kaaga dhigay qaala wuxuu yidhi wamin duriyatii duriyadeydana ilaahu hogaamiyeyaal ka dhig buuri qaala wuxuu yidhi laa yanaalu ma gaadho cahdii sharaftayda iyo ballantayda iyo diintayda aaalimiina imaamnimada ballanta aalim qof aalimi ma gaadhoy cajiib kelimaadka ibraahim lagu ibtileeyey kelimaadkii fidrada la dhihi jiray baa ka mida bilmatel ee gudniinka iyo timo yaroo layska xiiro iyo shaarubaha oo la gaabiyo iyo gadhkoo la sii daayo iyo cidyahoo la iska furayo kelimaadka awey waxaa kaloo jira soddon soddon saham soddon qaybood toban waxay ku jirtaa suuratu bara altaa'ibuuna alcaabiduuna asaaixuuna toban waa kuwa tobanna waxay ku jirtaa qad aflaxa almu'minuuna ilaa aakhiri tobanna waxay ku jirtaa baa la yidhi suuratu laxzaab ina almuslimiina walmuslimaat lmumin yay jirtaa taana waa la sheegay waxyaabaha lagu imtixaanay bay ka mid tahay masalo laakiin kelimaadka tirsanee la sheegay kuwaasaa ka mid ah wuu oofiyey marka siday ahaayeen buu ula markaasaa alla wuxuu ka dhigay hogaamihii mar hadduu amarkii qaatay markaasuu yihi yaa allah duriyadaydana bal hogaamiyaal ka dhig markaasaa layidhi ballantayda imaamnimada ah gaalima gaadho imaamnimo diini ah oo hogaamin oo diini ah qof gaalih ma helaalay meel dambe waxaa inoo timaadsan risqiga marka laga hadlayay wuxuu nabiyullahi ibraahim uu ka gaabsaday inuu yidhaha dadkaydana risqi siin markaasuu alla igu yidhi waman kafar kii gaalana risqi baan siin wadkur xusbaa layidhi id waqti ibtalaa uu imtixaanay ibraahiima ibraahim rabbuhu rabbigii ku imtixaanay bikelimaatin kelimooyin cilmihoo diinihoo lagu dhaqmo oo alkhitaan iyo ay ka mid yihiin garhkoo la sii daaye iyo faatamahunna wuu kaamil yeela wuu dhammaystira wuu la wada yimid qaala alla wuxuu ku yidhi innii anigu jaaciluka waxaan kaa yeeli linaasi dadka imaama hogaamiyaan kaaga yeelay innagana waa sidoo kale oo alla markaan ka amar qaadano qofku sharafuu yeelanaya qaala ibraahim wuxuu yihi ilaah wa min duriyatii duriyadayda qayb ka midana ilaahu ka yeel buu ihi imaammo qaal wuxuu ihi laa yanaalu ma gaadha cahdii ballantayda imaamnimada ah aaalimiina aalimiintu ma gaadhaan waid wakti haddana bal xus baa la yidhi jacalabeyta baytulxaraamkii aan ka yeelay masaabatan meel lagu noqnoqdo linaasi dadka aan uga yeelay iyo waamnan aamin waman dakhala kaana aaminan watakiduu ka yeela buu ilaahay amar ku bixiyey min maqaami ibraahiima ibraahim meeshuu joogsan jiray musallan makaanu ku tukan wacahidnaa waan la ballannay ilaa ibraahim iyo ismaaciila baytulxaraamka yuu ilaahay wuxuu ka yeelay meelaan laga xiisa goynayna meel dadku u kacaan oo markuu hadda ka taga haddana uu jeclaanaya inuu noqo masaabatan bay noqonayaan maqaamu baan alla ka waafaqay tanaa ka mid ah wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi maqaamu ibraahim baan ka yeelanno e, dabadiisa baan ku tukanno sidii baa laga yeelay iyo xijaabkii dad badan baa ku imane haweenka maad xijaabtid sidaas oo kale abilaahi e, e, cumar bin khadaab marka maqaamu ibraahim kacbada haddaan waktigu iga qasnayn dhinacaasuu ka yahay xaggaa waa barigaan u marin xaggaasi ama waa waqooyiga haddii jihada garan maysid ma xarin kartid marka rukniga meesha kacbada ee rukniga laga salaamo ee laga bilaabo dawaafka yuu halkaa ka yahay inta tiirkan in leeg wax yar buu uga durugsan yahay marka waa cidhiidhi oo dadka reer bariga bakistaaniyiintu yaan meesha lala mari karayn markaad toddobadii dawaaf ka dhamayso yaad maqaam ibraahim dabadiisa intaa tagto yaad laba ragcadood qab ka siin biyihii samsamko halkaa ka daadan haddaad doonto waad cabbi waa ruknulyamaani buu sidaa uga agyaallaa wey kacbada albaabkeedu saa ugu soo quman yahay maqaamu ibraahim wakaa halkaasaa lagu tukan markii la dhameeyo allah wuxuu leeyahay way jacalna albayta masaabatan ku noqnoqod oon laga xiisa goyna linaasi dadka aan ka yeelay iyo wa amnan aamin oo qofkii taga uu aamin yahay malaayiintaa ruuxee isugu iman ruux ruux caay iyo ruux ruux aflagaa dayn midna arki maysa ama anagoo intaan xaramka ka tagna sii lugaynayna meel suuqu safar laydha masjid jabalunuur kusii socona yaa meel banaana yuu wadaad wuxuu wadaad ku yidhi shebelow waxaa la yidhi diintii waa la nasakhay hore wuxuu u jeedaa dadkan iyo haweenkan isdhex socday waysada iska jabinayn buu u jeedaa haweenka carabta iyo inta badan dhinac baabo xudaybiya ka soo galaan dadka reer beriga indunuusiyadii waxaa gabadh baad badhideeda ku sujuudi intay kaa tallaabsatay iyadoo surwaal qabta yaad badhideeda ku sujuudi taasu marka arkay markaasaan idhi adeer sidaa ma ahee waysada haweenku jabid mahayaan baan ku idhi ma ogtaha wuu aamusay odaygii wiil kalaa halkaa kaleadoo adeer intaad meeshan timid alla waxaan ahay wax baryi ma aragtay buui siyo mey waa un sidii ogu wi <laughs> marka waxaa weeye meeshaa aad joogto ilaa carafo markaad tagto ruux ruux waxleh iyo ruux ruux waxhaysan ruux ruux salaami mooyo indhahaaga qaban maayaan allah wuxuu leeyahay watakiduu ka yeesha waa amartanu jacalna lbeyta masaaba watakiduu ka yeeshaanu idin nidhi min maqaami ibraahiima ibraahim meeshuu taagnaa dee inay ilaahay baa oge lugihiisi baa ku yaalla wax luga dhaadheer buu ahaa dhagaxa lugihiisi baa saa ugu dul yaalla musallan meel lagu tukado wacahidnaa waxaan kula ballannay ilaa ibraahiima ibraahim iyo wa ismaaciila dadka dawaafaya ee jooga ee dawaafka u yimid iyo walcaakifiina kuwa ku nigay ee muddo jooga iyo warukaci sujuudi kuwa tukanaya macnaha waxaa laga wadaa dadka xaramka yimaadee cibaadada u yimid beydku daahir ha ahaado laba dhinacba daahir ha ka ahaado oo sanam iyo waxyaabo xunxun yaanu joogin nadiifna ha ahaado <coughs> hal saac markii la joogoba bahal shafka gas ku leh oo buufinaysa yaa kacbada hareeraheeda sidaa loogu buufin hal saac markii la joogoba yaa sidaa loogu buufin kacbada hareerheeda ila kacbada dusha way ka banaan tahay sidaasaa lagu camalfalaya aahir wey allah wuxuu leeyahay wahidnaa waxaan kula ballanay ilaa ibraahima ibraahim iyo waismaaciila an dahiraa dahira nadiifiya beyti gurigayga liaa'ifiina kuwa dawaafaya iyo walcaakifiina kuwa ku negi iyo warukuci sujuudi kuwa sujuuday markaa waxa weeye nabiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil yaa guriga wada dhisay waa kii shaam intuu kala soo jiray gabadhii haajaro ahayd ee qibdiyadda ahayd meesha keenay adigu qiso dheer bay leed zimzamku soo baxay marka yahuuddu hadda waxay ku andacoodaan qofka dabiixa ihi ee la gowracay inuu isxaaq yahay bay ku andacoodaan isxaaq makaba taariikh kuma leh isxaaq reer shaam wey waa ismaaciil allah wuxuu yidhi wadkur xusid qaala uu yidhi ibraahimu ibraahim rabbi rabbigo ijcal yeeli haadaa kan beladan magaalo aaminan oo aamina warzuq ku arzaaq ahlahu dadkiisa min asamaraati midho man aamana kii rumeeye ku arzaaqo minhum iyaga ka mida bilaahi alla rumey hadda meeshii hore waa kii yidhi carruurtaydana ballanta geli meeshan intaas ku daa ilaahu arzaaqda kuwa muminiintaasi ilan markii hore ku cilmi qaateen walyowmi alaakhiri rumey qaala wuxuu uhi waman kafara qofka gaaloobay laftiisa fa umaticuhu waan u raaxaynoo risqiga waan siin weyn hadda meeshii hore cibaaday ahayd diin bay ahayd gaal kuma shuqulle meeshan dadkao dhan way cunayaan eh, waa maka wey meesha la sheegaya marka meeshan nakiru ka dhigay beladan aaminan bu suuratu racad inay ahayd baan malaynayahay albalada albutaad u yahay marka waxaa lay ducadanu intii aan kacbada la dhisin oon magaalada la dhisin bay ahayd ee lagu tala jiray taas ducadaasina intii la dhisay bay ahayd saasay culimmadu yidhahdeen waid qaala ibraahimu rabi jcal haadaa kan yi beladan magaalo aaminan oo aamina warzuq ku arzaaq ahlow dadkiisa min asamaraati mida xaggoor man aamana qofkii rumeeyey arzaaq oo minhum iyaga ka mida bilaahi alla rumey walyom alaakhiri qaala wuxu uhi man kafara qofka gaaloobay laftiisa famaticu waanu raaxin qaliilan in yar waa intuu nool yahay qaliilnimada ee risqigan ku cidhiidhi maaha uma adaruhu waxaan u dhibaato gelin oo ku kalifi ilaa cadaabi naari naarta cadaaba idiraarka waxaa weeye qof meeluna doonayn sidaa loogu riixay aduruhu waxaan ku cidhiiriyoon u dhibaato gelin ilaa cidaabinaari naarta cadaabkeeda wabisa waxaana xun almasiiru ayaa xun ayaha ayaha meeshaad ku dambaysaa laydha aya xumo wey bisa almasiiru aya xuma ayaa xun wey ayuu waa maxay waa naarta qofka ay xeradiisu tahay wey